alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wala ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilmi baynu ku soo jirnay waxaynu joognay fasalkii koowaad baynu ku dhex jirnay qodobka koob-iyo tobnaad ee uu sheekhu ka hadlaya waxa weeyaan alicraadu can majaalisi allaqwi waa jeesiga laga jeesto meelaha markaa laqwiga ee hadallada aan faa'idada lahayn ama dhibaatada le lagaga hadlaayo laa tata bisaata sheekhu waxau uhi raximah ullah eh, laa tata ha isku taagin bisaata man kii gogashiisa ha isku taagin yaqshawna daboolaya bimacnaa dhex gelaya loo jeedaa fii naadiihim meelaha isugu yimaadeen ku dhex gelaaya almunkara waxa markaa munkarka ee shareecadu diidday yacnii wax dembi ah dadka markaa kaga hadlaya meelaha markaa isugu yimaadaan gogoshooda ha isku taagin oo bimacnaa ha u tegin oo hala fadhiisan ama ha la joogin wayahtikuuna jeexaya astaara aladab asturada aadaabtana dilaacinaya mutaqaabiyan can daalik xaalaad markaa iska yeelayso sidii mid markaa arrinkaa qabi oo kale ka ah oo aan ka waxooda markaa aan ogayn oo kale iska dhigayso attakaabi waxaa la yidhaahdaa waa inu ruuxu iska yeelyeelo sidii midaan waxba garanayn oo habi oo kale ah aan waxba fahmayn marka waxay ka hadlayaan iyo markaa wuxoodaba sidii mid markaa ka moogoon oo markaa habi ka ah oo aan markaa waxa weeye eh, garanayn oo fahmayn oo kale iska dhig oo iska dhaaf fa in facalta daalik haddaad sidaa yeesho fa inna eh, daalikadu waxay u dhacaysaa inaad markaa waxa weeye aad eh, yani markaa aad la fadhiisato aad iskala joogto fa inna jinaayataka cala alcilmi wa ahlihi cadiima gaboodfalkaaga aad ku gaboodfalayso oo ku xadgudbayso cilmiga iyo ehelkiisaba cadiimatun waa weyn tahay waa gaboodfal weyn sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah in waxyaalaha laqwiga ah laga fogaado laqwigana waxaa la yidhaahdaa waa wixii aan faa'ida lahayn waxa aan faa'idada lahaynna waxay u qaybsamayaan laba qaybood wax dhibaato leh oo dembi ku jiro iyo wax markaa dembi aanu ku jirin faa'idana aynay ku jirin ha yeeshe waqti lumis ku jiro wamaa laa yacni ah marka labada noocba laqwiga waa soo geliyaan dembi oo dhanna waa soo geliyaan allah wuxu uhi waidaa maruu billaqwi maruu kiraama markay soo maraan mu'miniintu laqwiga ay soo maraan iyo meelaha lagu hayo maruu kiraama waxay soo marayaan xaalay sharaf leeyihiin oo ay yani markaa qaar sharaf u saaxiib ay yihiin yani naftooda waxay markaa ka ilaalinayaan waxyaalaha markaa laqwiga ah inay ka qayb qaataan ama ay xaadiraan ay la joogaan bay naftooda ka ilaalinayaan sharfid naftooda ay ka sharfayaan bay uga dheeraanayaan oo uga tegayaan waidaa maruu bilaqwi maruu kiraama waidaa maruu billaqwi maruu kiraama waxaa soo gelaya culimmadu yidhaahdeen wax dembi ah ayaa soo gelaya culamada qaar waxay ku fasireen laqwiga in looga jeedo baatilka bacdu salaf waxay ku fasireen in laqwiga looga jeedo acyaad aljaahiliya ciidaha marka gaaladu marka ay samaysatay aan ciid sharciga ahayn ayaa waxay yidhaahdeen laqwiga taasaa looga jeedaa salafka qaarkood baa laga soo wariyey oo taabiciinta qaar baa laga soo raray ahlucilmiga qaarkoodna waa cammimeen waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya waa dembi oo dhan dembi oo dhan ayaa soo geliyey acyaaduljaahiliyana waa misaal waa tusaale yacni tafasiirta salafku ay nusuusta ku fasiraan ee wakhtiyada qaarkood aqwaal kala duwan laga soo rarayaa haalibkeedu waxay tahay min baabi ikhtilaafi tanawuc yacni waa in markaa mid waliba nooc marka uu sheego siduu shaikhulislaam ibnu taymiyaba ku yidhahda kitaabkiisa muqadimatun fii usuuli tafsiir waxau odhanayaa haalibka tafaasiirta salafka ay isugu khilaafaan tafsiirka qur'aanka waa min baabi ikhtilaafi tanawuc la min baabi ikhtilaafi tadaadi ikhtilaaf iska horjeeda ma aha sida haalibkaa waa ikhtilaaf tanawucoo qoloba marka ay wax tilmaamayso nooc ka mida afraaddii soo gudagelaysay cumuumka bimacnaa lafdigoo kala caam ah markuu caam yahay wax badan baa ku xaroonaya hoostiisoo soo gelaya oo cumuumkiisaa soo gudagelaya markaasaa marka waxa midba wuxuu sheegayaa wax ka mida ah, ashyaadii soo gudagelaysay ayuu calaa sabiili tamsiil u sheegaya marka waxa la yhahda wa tafsiir bilmihaal ba la yidhahdaa tafsiirun bilmihaal tusaale lagu fasiraya ismana diidayaan waxay ka dhigan tahay buu idhi marka eh, ruuxa turjubaanka ah oo laba af isku tarjubaya loo sheego kelmad oo dabeedna markaa qofkii kale uu tarjumayay baa garan waaye masalan khubzi oo kale ayuu doonaya inuu tarjumo markaasuu wuxuu u soo qaadaya nooc khubuskii ka mida markaasuu odhanaya haada huwa alkhubzu kan weeye khubsigu uma jeedo ishaaradu waxay u dhacaysaa noociisa weeyi laa ilaa cayni laftiisa u dhici mayso ku koobi maayo ma tilmaamayo ka qaabka loo sameeyey keliyabaa khubsi ah waxaa laga tilmaamaya waa ka mid muraadka looga jeeda waa saasoo kale marka tafaasiirta salafku waxay u badan tahay min baabi tafsiir bilmithaal in qolo waliba marka waxa weeye cumuumka wixii soo gudagelaya wax ka mida ah ay tusaaleeyaan marka calaa kulli xaal sidaasaan markaa isu diidayn aqwaashay culammadu ku fasireen ee lagu soo wariyey marka ereyga laqwi waa caam caam weeye ibnu cuthaymiin wuxu odhanaya laqwi wuxuu u qaybsamaa mid wakhtigu un tegsiinaya laakiin dembi aan ahayn faaidana kuma jirto dhibaatana kuma jirto waa nooc noocna waa nooc labaad oo waa laqwiga xaaraanta ah oo shay munkara ama dembi ah ayaa markaa laqwigani yahay labada noocba laqwi waa la yidhahdaa labada noocba laqwi waa la yidhahdaa waxaad se moodaa buu yihi markaa sheikhu inuu ku xambaarayo hadda marka uu hadalkan yidhi inuu uga sii jeedo laqwiga xaaraanta ah laqwiga xaaraanta inuu uga jeedo waayo wuxuu markaa tilmaamay fain facalta dalika faina jinaayataka cala alcilmi wa cadiima dee tan kale markaa hadduu qofku shay markaa aan xaaraanna ahayn dhibaatana ayna ku jirin manfacana ayna ku jirinoo xoogaa ku mashquulo dee wakhtigii baa ka dayacmaya laakiin markaa ku dembaabi maayo jinaayo weyn baanu ka galay cilmigii ehelkiisana la odhan maayo marka qariinadaa marka hadalka uu tacliilka keenay waxaa laga fahmayaa inuu nooca marka dambe u sii jeedo mm, laqwiga madaradu ku jirtae xaaraanta inuu markaa ka tilmaamayo oo dadka dembiga ku mashquulaya ee dembiga markaa ku dhex jira inuu la fadhiisto isagaan markaa dembigii ka reebaynoo yani markaa qaar dembigii ka hadha aan ka yeelayn ma aha waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum falaa taqcuduu macahum xataa yahuuduu fii xadiiin hayrih inakum idan milhum waxa uu allah ku soo dejiyey korkiinna kitaabka gudihiisa wuxuu ku soo dejiyey haddaa maqashaan aayaadka ilaahay iyada oo laga gaaloobaayo xaal laga kufrinaayo oo lagu dheeldheelaayo ha la fadhiisanina la jirhkooda ilaa sheeko kale iyo war kale ay galaan oo waxa dembiga iyo markaa xadgudubka ay ka baxaan ha fadhiisanina innakum idan miluhum haddaad la fadhiisataan marka aad la fadhiisateenba idinkuna la mid baa tihiin shaygii munkarkaa ah ciddii samaynaysay haddii lala fadhiisto oo la awoodi karaayo in layskaga tago xumaantiina aan laga reebayn wuxuu noqonayaa inuu ka qayb qaatay xumaantii buu noqonaya ya xumaantii inuu la wadaagay ayuu noqonaya waxaa la soo naqliyaa wakhtigii cumar bnu cabdilcasiis raximah ullah ayaa qolaa khamri cabtay baa la yidhi markaasaa la soo qaqabta markaasaa la yidhi ya amiira almu'miniin ninkani wuxuu yidhi anigu khamriga ma cabbayn waanan soomanahayba anugu saa'im baaban ahay cumar wuxuu yidhi baa la yidhi ibda'u bihi isaga ku bilaaba ya uma jeedo in xad lagu bilaabaayo laakiin wuxuu uga jeedaa litacziir ya oo fadhiga uu la fadhiyo dadka khamriga cabbaaya oo xumaantiina marka waxa weeye aanu ka reebin ama marka hadday ka hadhi waayeen aanu ka faaruqin una awoodi karaayey dee inuu ku dambaabaya ka imanays inuu ku dambaabayo ayaa markaa ka imanays marka dadka xumaanta samaynaya waa in xumaantii laga reebaa hadday xataa kaa maqli waayaan ama aanad ka reebi karayn waa inaad markaa ka tagtaa inkaarkii qalbigaa keensanaya marka waxa weeye faaruqitaankaad ka faaruqayso maaha waa iskala fadhiyaya iyadoo qofku awood u leeyahay inuu ka faaruqo mawdic aanu awood u lahay inuu ka faaruqoo kale tan noocaas iyadu waa ka duwan tahay masalanoo kale shakhsigu wuxuu la socdaa doonni buu la socdaa doonnidii markuu la socdaa dadkii doonnida saarraa waxay cabbeen khamrigii bay cabbeen ama markaysaa waxyaale dembiyay galeen waa ka reebay waa ka hadhi waayeen ya yacani doonnidiina waxa weeye waa yacani waa buuxdaa meel uga faaruqa ma haysto maqduru ma aha ya haddii dembi ay ku hadlayaan dhegaha inuu ka furaysto oo uu marka ku mashquulo isagu wax daaca iyo khayr ah ayaa markaa waxawe munaasib u ah laakiin mufaaraqadii markaa waxaweye mid maqduur ahoo awoodi karaayo ma ah laakiin isagoo mufaaraqadii kari karaya ya hadduu ka faaruqi waayo ou iskala fadhiyo iskala joogo xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa yacni inuu markaa la shaarigay oo la wadaagay buu noqonaya laa taa bisaada ma yakhshawna fii naadihim almunkara wayahtikuuna astaara aladab mutaqaabiyan can dalik yacni taqaabigu waa qabi iska yeelyeel weey hmm. oo qofku marka waxaa weeye mid haafil waxooda ka ah oo kale inuu iska dhigo laysa alghabiyu bisayidin fii qawmihi walaakina sayida qawmihi almutaqaabi beyt shicra waxaa ku yimi ka qabiga ah ee nacaska ahi qowmkiisa sayidu ma aha laakiin ka sayidka ahi waxa weeye xaqiiqatan waa mid qabi aan ahayn oo caaqil oo fatin ah oo fiiro badan oo haddana iska yeelyeelaya sidii mid qabi ah yacnii akhlaaq wanaagga waxaa ka mida wakhtiyada qaarkood marka waxa weeye inaad wax walba aanad u fiirsan aad qabi iska yeelyeesho maalan cid baa marka waxa weeye waxay kugu tidhi hadal markaa xun oo kale kugu tidhi hadalki waad fahantay wuxuu u jeedaayo inay xun tahay markaasaad waxaad iska dhigaysaa sidii midaan fahmin waan isgelisiinba kaanaka lam tafhamin waanad fahantay waxay ka mid tahay min xusn lkhuluq hadalkiiba xamaaloo awju ah wejiyo kala duwan bu masalan aqbali karaa weji xun buu u fasirmi karaa waxaad iska dhigaysaayoo kale marka waxa weye mid aan yani markaa fahmin yani marka muraadka uga jeeda wax walba inaan u fiirsan qofku waxaa ku jira bale akhlaaq wanaagga waxaa laga soo naqliya imaam axmed ibnu xambal raximah ullah tiscatu acshaari xusni alkhuluqi fi takaaful akhlaaq wanaagga marka loo qaybiyo toban meelood sagaal meelood waxay ku jirtaa haafil haafil in layska dhigo ya aan loo fiirsanoo haafil layska dhigo ayaa marka akhlaaq wanaag ku jirta lakiin shay walba inaad u fiirsato ya oo ninku markuu waxaweye gurigiisa u yimaado waxan maxay yihiin waxaan maxaa halkan loo dhigay waxaan maxaa sidan loo yidhi waxaan maxaa yani waxa weeye wax walba uu canaan ka keeno ya ow shay walba bikulli daqiiq wa jaliil wax kastoo yariyo wax kastoo weynba u fiirsado dee ma fiicna ya waxa weeye isagoo ruuxu markaa arkaya ashyaada qaarkood buu ka indhalaabanaya oo iska dhigayaa sidii markaa mid yani markaan arkayn ama markaan u fiirsan ama aan ogayn yaana kale u iska dhigaya waa qodobka labiyo tobnaad alicraadu can alhayshaat in laga jeesto waxyaalaha qaylada iyo buuqa iyo waxyaalahaasoo kale in laga jeesto atasawunu min allaqati waalhayshaat hayshaadka in laga jeesto waxaa loo jeedaa ou ku fasiray atasawunu in layska ilaaliyo min allaqati buuqa in layska ilaaliyo iyo waalhayshaati yacni markaa qayloqaylada markaa lagu buuqaayo yacni markaa layska ilaaliyo fa ina alhalata taxta allaqat maxaa yeelay kaladku wuxuu ku hoos jiraa taxta allaqad yacnii buuqa hoostiisuu ku jiraa waa jinaasulqalbi wax la yidhahdo waa isku xuruuf alkhalad iyo allaqad laakiin tartiibtii xuruuftaa kala duwan ya tartiib alxuruuf siday u kala horraysaan loo kala hormarin ee eh, haddii marka waxaa weeye siday u kala horraysa loo kala hormarin lahaa waaba iswaafaqi lahayd jinaasu alqalbi baa la yidhaha jinaasu alqalbi ayaa la yidhahdaa fii cilmi albadiic markay ka hadlayaan waxay ka mid tahay muxasinaat lafdiya erayada markaa alfaadda wanaajiya ayay ka mid tahay fa ina alhalata maxaa yeelay haladku taxta allaqad wuxuu ka hoos jiraa qaylada markaa iyo buuquu ka hoos jiraa wa hada yunaafi adab alab wa hada yunaafi kaasi wuxuu diilayaa adab alab aadaabtii marka waxa talabku lahaa ayuu markaa diidaya alabulcilmiga aadaabtu lahaa buu diidaya wa min latiifi ma yustaxdaru huna ma dakarahu saaxib lwasiit wa min latiifi ma maa yustaxdaru huna halkan waxa lagu soo xaadirsanayo ama lagu sheegaayo halkan oo kale oo maa dakarahu kuu sheegay saaxibu lwasiidi fii udabaa'i shinqiid alwasiitu fii udabaa'i shinqiid kitaabka la yidhaahdo sheikhii qoray waxa uu ku sheegay waa kitaab taraajim ah oo waxa weeye nimankii udabada ahaa ee shanaaqidada ahaa ayuu markaa wax badan oo ka mida u tarjamaynaya wa canhu fii mucjam ayaa lagu soo naqliyey mucjam almacaajim la yidhaahdo annahu waqaca nisaacun bayna qabiilatayn in waxa weeye khilaaf ka dhex dhacay laba qabiilo dhexdood oo qabaa'ishii marka waxa weeye muritaaniya ka mid a fa sacat baynahumaa qabiilatun ukhra fi sulx markaasaa waxaa dhex gashay inay heshiisiiso qabiilo kale ayaa sulxi ahaan u dhex gashay inay heshiisiiso fa bixukmi sharci waxay ku raali noqdeen labadii qoloba xukunka sharciga wa xakamuu caaliman caalimna xaakim bay ka dhigeen xakam bay ka dhigeen waa muxakam adiguna kale xukun bay yidhaahdeen waayo taxkiim bay sameeyeen fastadhara qatla arbacati min qabiilatin biarbacatin qutiluu min alqabiilati alukhra waxaa markaa sheikhii agtiisa daahir ka noqotay oo markaa uu u badiyey oo u muuqad badatay qatla arbacatin afar inuu dilo min qabiilatin qabiilo ka mida afartaasoo qabiilo ka mid a biarbacatin qutiluu uu dilo afar la dilay oo min alqabiilati alukhraa qabiilada kale ka mida yacnii afar qabiilada laga dilay afar kaleoo qabiiladan kale a inuu u dilo ayuu markaa waxa weeye markaasaa wuxuu ku yidhi sheikhii odhan jiray baab ibni axmed la odhan jiray oo culammada shanaaqidada ka mid ahaa milu hada laa qisaasa fii wuxuu yidhi arrinkan oo kale qisaasi kama timaaduu yidhi faqaala alqaadi sheikhii qaadiga ahaa baa wuxuu yidhi macnaa muxakamka ahaa ee qaadiga laga dhigtay ina hada laa yuujadu fii kitaab inaan arrinkanoo kale qisaasi ka iman kitaab ay ku sugan tahay ma jirto kitaab laga helayaa ma jiro faqaala wuxuu idhi sheekhii kale baabu ibnu axmed baa wuxuu idhi bal lam yakhlu minhu kitaab maya kitaab ka maranba ma jiro kitaabba kuma sugnaad leedahe arrinkaasi kitaabba kuma sugnaad leedahe kitaab ka maranba ma jiro kitaab waliba waa qoraya kitaab waliba waa qoraya waa ajiib faqaala qaai qaadigii baa wuxuu yidhi hada alqaamuus qaamuuskii oo agtiisa yaalla ayuu wuxuu ku yidhi miyuu isaguba qoraya oo dee cumuumka kitaab soo gudagelaya lam yakhlu minhu kitaab markaad tidhi kitaab waa maxay waa nakira fii siyaaqi nafyi nakira fii siyaaqi nafyina maxay faa'idaysaa cumuum walaa khusuus cumuum cumuum bay faa'idaysaa marka waxa weye magaca kitaabna waa ku rumoobaya magaca kitaab waa ku rumoobaya yacnii annahu yadkhulu fii cumuumi kitaab wuxuu u jeedaa cumuumka kitaab buu soo gudagelaya dee kitaab fiqi loo dhigayna aha waa kitaab marka waxa qaamuusa carabi baa loo dhigay alfaad carabiya inuu fasiro ayaa loo dhigay marka de agtiisa wuxuu isleeyahay waabaad xujaysay markaad ku tidhi kamba waa kitaabe de miyuu ku yaallaa fatanaawala saaxibu tarjamati alkitaab waxaa markaa qaamuuskii qaatay sheikhii marka waxa weeye marka loo tarjamaynayey marka alwasiid fii udabaai shinqiid loogu tarjameeyey oo baab ibnu axmed loodhan jiray baa kitaabkii qaamuus ku qaaday dabeedna wuxuu baadhay maaddada haysha markuu sidaa u qaaday wa awalu maa waqaca nadaruhu calayh wixii ugu horreeyey araggiisu ku dhacay waxay noqotay walhayshatu lfitna hayshe waxaa la yidhaha fitnada ayaa la yidhahdaa wa ummu xubayn ummu xubaynna hayshe waa la yidhahdaa waa nooc daabadaha yaryar ka mida yacni markaa xasharaadka yaryar yacni nooc ka mida wey hmm sheikhu sharax wuxuu ka odhanayaa tushbihu alkhunfasa waxay shabbahaysaa xasharaadka yaryare markaa ayay shabbahaysaa khunfasaaga waa iska jinsi magac jinsiye weeye khunfasaagu waxaa soo gelaya marka waxa weeye noocyo markaa baranbarooyinka iyo shabbahaya waaweyn iyo marka waxaweye waxwalwaalka iyo kuwaas markaa shabbahaya waaye waxwalwaalka waa garanaysaa marka oo waxay yidhahdaan khunfasaau raws bay yidhahdaan markay wax walwaalkaa sheegayaan khunfusaau rawth bay yidhahdaan saasay ka cabbiraan waxay kaloo culammadu yidhaahdeen ummu xubayn waxay shabah ku leedahay dabbiga saas aawadeed fuqahadu way isku khilaafeen ummu xubaynku ma xalaal baa mise xalaal maaha ya ay isku khilaafeen calaa kulli xaal markaa daabbad yar baa la yidhaahdaa oo dabbiga shabbahaysa oo khunfusaagay shabbahdaa waxaa ka dhow siday culammada qaar ka cabbireen inay dabbiga noociisa yaryar shabbahayso walaysa fi lhayshaati qawad waxaa ka soo baxday way qaamuuskii waxyaalaha hayshaadka iyo fitanka qisaasi kuma sugnaa ya qisaasi kuma sugnaa yani laba qabiiloo kaleo islaayey oo waxa weeye markaa dee marka waxa weeye shakhsigii mucayanka ahaa cid gaar oo dishay markaysa markaa aan e, la garanayn qisaasi ka iman mayso walaysa fi lhayshaati qawad qaamuuskii bay ka soo baxday ay fi lqatiili fi lfitnati laa yudra qaatilu kii fitnada gudaheeda lagu dilay aan la garanayn kii dilay ee la malmalaynayo uun kan baa dilay maye kan ma dilina kaasaa dilay iyo wax la mida qisaasi markaa ka iman mayso fatacajaba annaasu min mili hada alistixdaari fi dalika almowqif alxarij dadkii waxay la yaabeen min mili hada istixdaarkan marka waxa weeye uu wakhtigan hadal soo xaadirsaday bimacnaa uu isyidhi kitaabkanba waa ka soo bixi kartaa ka baadh fii dalika almowqif alxarij meeshan dhibta leh ila waxaweye munaadarada iyo markaysa markaa marka nisaac iyo marka uu jiro yani munaaqasho xoogaa xaraj bay iska leedahay taasoo kale ayuu marka waxayan la yaabeen sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah in aad looga fogaado yani marka buuqa iyo marka waxa weeye meelaha markaa yani waxa weeye e, buuqa iyo fitanka iyo markaysaga in aad looga dheeraado oo meelaha buuqa waxa dhici karta dee iscaay la iscaayayo iyo waxyaalo marka waxa fasaada in marka waxa laga hadlayo hadduu ruuxu marka suuqa iska tago oo dee suuqii iska fadhiisto waa meel marka waxa yani buuq iyo sawaxan iyo iyo haduu doono marka waxaweyn khilaaf cidi iskhilaaftay iyo hadday doonto iscaydo iyo waxaasoo dhan baa markaa ka iman kara marka dee meelaha buuqa markaa in laga fogaado fa ina alghalada taxta allaqad waa kay xadiiskii ku saaro wa iyaakum wahayshaati alaswaaq waxaan idiin kala digayaa idinka iyo yani markaa suuqyada qayladooda yani marka waxa weeye salaadda yani buuqii iyo qayladii suuqoo kale markaa masaajidda ha kaga masaajiddii waxaa la doonayaa adab in lagu soo galo iyadoo la xasiloon yahay oo marka waxa la degan yahay waa in marka waxa aan lagu qaylqaylin waa in marka waxa weye si huduu'a ah oo yani marka si degan loo tukado cibaadadii loola yimaado marka aadaabtii dalabka waxaa ka hor imanaysa meelaha buuqa iyo sawaxan kale in marka waxa la xaadiro la joogjoogo waxa weeye waa mid aan munaasib ahayn hadday qofka markaa dani keensato inuu suuqa mar dal u qabto qadar alxaaja waa inuu ku kaaftoomaa qadarkii xaajada waa inuu ku kaaftoomaa dabeedna markaa waxa weya inuu hore uga baxa laakiin meeshii lagu buuqayaba isagoo taalibulcilmiga inuu yidhaha bal ogow waxa laga leeyahay oo shuruurog meeshii lagu yaaco marka markaa la xaadiro ya ta noocaasi markaa munaasib maaha ta noocaasi markaa mid munaasiba ma aha Eh, waxaana dhici karta waxyaala munkaraad inay ka dhacayaan oo munkarkii adigu aad doonanayso ya qaarba hadday doonaan marka waxa weeye dee muqadasaadka caayaya yacni meeshii baa laga yaaba inay isku caayaan waxay doonaan baa dhici karta inay iskula hadlaan marka sidaas aawoodee meelaha marka buuqa iyo qaylada iyo yacni markaa ay dad badani ku yaacaan in laga fogaado laga dheeraado ayaa aadaabtiiyo wanaagu marka ku jira yani siduu ku jiraa waa saas caadada culammadu waxay ku dareertay marka ciddii waxa weeye ay shay manqaba ah ama wanaaga ay tilmaanto in la magacaabo saxaabadii nebigaba ka eeg calayhi salaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi cala ajmain marka shay manqad ah oo cid marka lagu dhaliilaayo la tilmaamaayo saxaabiga ma magacaabaan waxay dhahaan shakhsi baa saa saasi ka dhacday markaasaa nebigu calayhi salaau wasalaam saayasaa ka yidhi aaliban waa saas haddii shay manqaba uu nebigu sheego oo cid u sheego ciddaa waa la cayimi jiray si fadligiisa iyo manqabadiisa loo caddeeyo adamaarat iminka waxa weeye hadda saniica markaa mashaayikhdaani sameeyeen waa saasoo kale sheikhii markaa xakamka laga dhigay ee masaladani markaa ay ka gedmatay lama magacaabin waxakamuu caaliman yani waxa weeye waa la ibhaamiyey laakiin sheikhii marka waxa masalada iftiimiyey waa la sheegay fa qaala sheekh baabu bnu axmed marka waxa weeye wixii manqabo ah ruuxa marka waxa in la sheega ayaa aadaabta fiicani tahay laakiin wixii dhaliil ah maslaxo keensanaysa ruuxa in la magacaabaana aanay jirin in la magacaabaa munaasib maaha saas aawadee nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu wakhtiyada qaarkood wax naqdinaayo dee marar badan baanu magacaabi jirin maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada axaadiista intay ku saaroortay maa baalu aqwaam ya oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam yani aanu magacaabayn markaa ciddii aanu sheegin ciddii aanu sheegin saxaabadda nebigana waxaa ku soo arooray markaa shay fara badan jumla kaiira yani markaa nooc marka wax badan baa soo arooray oo noocaasoo kale ah laakiin marka xaajadu keensato cidda in la cayimo oo maslaxo gaari marka ay ku jirto xaaladda noocaasoo kalea waa la cayimi jireen ya yani saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen marka cid la naqdinaayo yani waxa weeye in la ibhaamiyo mabaalu aqwaamin la yidhaahdaa fiican ida lam yalzam itacyiin siduu sheekh muqbil ibnu haadi alwaadiciba uu ku sheegay kutubihiisa qaarkood sida nashru saxiif oo kale muqadimadeeda markuu tilmaamaayo cunwaan noocaasa ah ayuu sheegayaa dabeedna marka axaadiista qaarkood buu keenaya marka qaydka wuxuu u dhigayaa haddaan marka tacyiinka wax laazim ka dhiga aynay jirin in waxaweeye la duuduubo oo la ijmaaliyo waayahay qodobka labiyo tobnaad ataxalli birifqi in la ysku qurxiyo dhibirsanaanta dhibirsanaanta iyo debcinta wax la debcinayo la dhimrinayo in marka waxaa laysku qurxiyo yani wixii sharcigu aanu adkayn waa inaan la adkayn yacni dabcinta iyo rifqiga in lagu mucaamilo waa in marka waxa weeye lagu dadaalaa iltazim alrifqa fi alqowl laazim oo bimacnaa ku dadaal oo joogtee alrifqa dhimirsanaanta aad dhimrinayso filqowli odhaahda aad debcinayso oo haddal debicsan aad ku hadlayso mujtaniban ilkalimata aljaafiya xaalaad ka dheeraanayso kelmadda adag kelmadda adag aad ka fogaanayso fa ina alkhitaaba allayina yata'allafu nufuusa annaashiza waayo hadalka debecsani yata'allafu wuxuu markaa soo jeclaysiinayaa soo dumayaa soo dhowaynayaa annufuusa nafaha annaashizata yacni markaa iskorraysiinaysa ama markaa waxaa didaysa annaashis nushuusku waxa weeye waa cidda markaa waxa weeye aan xoogaa hogaansamayn xoogaa yani xoogaa adag cisyaankoo kale la imanaysa caasiyitaanka ya inay iskorraysiinaysana waxa way aqbashaan oo dee cisyaankiiyo waxa isleh yani waxa weeye iskorraysiinta yani waxaa la yidhaahdaa shay kastoo cisyaana qofka waxaa u sababay nooc kibira alkibru bataru lxaqi wa khamtu nnaas qofku markuu xaqa aqbalaayo oo shaygii xaqee loo sheegay u hoggaansamaayo nooc khuduuca ku jira oo xaqii isu dullaynayo oo uu aqbalayo ya yacni saasoo kale ayaa ku jira hoggaansi xaqii uu hoggaansamaya kan kalena waxaa weeye waa is adkaynaya waa diidaya madaxu taagaya awrka marka la hoggaamiyo hadduu dee hoggaanka raacayo dee waxa weeye kaannahu inuu marka madaxtaaggiiyo waxaa ka tegay hadduu marka waxa diiday markaa inuu hogaankii raaco uu isgiijinayaa kaanahu markaa madaxa sare u taagay waidaa qiila inshuzu fanshuzuu yani haddii laydinku yidhahdo kaco yani hinqada oo sare u kaca yani kaca marka nushuusku yani waxa weeye iskorraysiintii saasay ugu jirtaan fa ina alkhitaaba alayina hadalka markaa debecsan yata'allafu wuxuu soo jeclaysiinayaa oo soo dhowaynayaa oo soo dumayaa annufuusa nafaha annaashizata yacni markaa madax adayga iyo cisyaanka la imanaysa ama madaxtaagga la imanaysa wa adilatu lkitaabi wasunnati fi hada mutakaasira daliilada kitaabka iyo sunnada ee mawduuca ku saabsanna way fara badan tahay sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah in debecsanaanta iyo dhimrinta lagu dadaalo yacnii qaacidada caynkaas xaajo keensanaysa adayga markay jirto in lagu adkaado maslaxadu waa ku jirtaa aadaabta fiicanna waa tahay laakiin haaliban dabacsanaanta iyo dhimrinta ayaa sida haalibka ah loo badinaya lagu dadaalaya sida kale waxay noqonaysaa min hayri alhaalib min hayri alghaalib bay noqonaysaa adilada dhimrinta ku saabsan iyo debcintana way fara badan tahay waxaa ka mid ah xadiiska saxiixa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam in allaha rafiiqun yuxibu arifqa e, ilaahay waa rafiiq waa mid markaa waxaa dhimirsan oo wax debciya umuuraha dhammaantood waxbuu debciyaa oo waa markaa dhimriyaa ya waxaa ka mid a ah xadiiska kale saxiixa maa kaana arifqu fii shayin ilaa zaana yacnii markaa rifqiga iyo dhimirsanaantu iyo dhimirsanaanta iyo debcintu shay kuma sugna inuu qurxiyo mooyaane walaa nusica min shayin ilaa shaana shayna lagama siibo dhimrinta iyo debcinta inuu fool xumeeyo mooyaane waa yahay waxaa ka mida qowluhu tacaala fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis xagga ilaahay ka ahaatay sababteed baad ugu debacday ya ee haddaad ahaan lahayd mid waxa weeye dabeecad adag haddaad ahaan lahayd oo qalbigiisu markaa uu adag yahay dabeecaddiisuna qallafsan tahay way kaa kala yaaci lahaayeen walow kunta fadan haliida alqalbi lam lanfaduu min xawlik waxaa laga qaadanayaa dabeecadda wanaagsan ee markaa debecsan in dadkii ay ururinayso dadka ku soo dunmayaan oo u soo dhowaanayaan taasaa laga qaadanaya nabigu wuxuu uhi sal allahu aleyh wasalam yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira wataطaawuca walaa takhtalifa mucaadiya abuu muuse markuu la hadlaayey umuuraha dabciya oo ha adkaynina bushaareeya oo dadka ha didinina wa bashira walaa tunafira wa tataawaca walaa takhtalifaa ismaqla oo ha iskhilaafina ya yani mid waliba ka kale ha maqlo oo isu debacsanaada xadiis kale wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriin waxaa soo saaray xaala tihiin qaar wax fudaydinaya haddaad saxaabatu muxamed tihiin sala allahu alayh wasalam soo saarin xaala wax adkaynaysaan xadiis kale wuxuu sheegayey nebiga markii laga warramayo sifadiisa maa khuyira rasuulu llahi sala allahu alayh bayna amrayni ila ikhtara aysarahuma maa lam yakun isma nebiga calayhi salaatu wasalaam laba arin lama dooransiin inuu ta tasahlanee fudud doorto mooyaane haddaan marka arrinkaa fududi aanu ahayn mid dembi ah hadduu dembi yahay arrinka fududii wuxuu ahaan jiray dadka ka ugu fog ee ugu dheeraanta badan laakiin haddii kale ka fudud buu dooran jiray ka sahlanee fudud ayuu dooran jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal adillo badan baa mawduuca ku soo aroortay hadalka laftiisa in la debciyo waxay ku jirtaa debcay ku jirtaa waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum allah wuxu uhi waxaad ku tidhahdaa addoommadayda yaquulu alatii hiya axsan ya ay quulu alatii hiya axsanu yaquulu alatii hiya axsan waxaad tidhaahdaan yacnii hadalka wanaagga badan dhaha haddaad sidaa ku tidhaahdo waxay odhan doonaan ta wanaagga badan bay odhan doonaane ina ashayطaana yanzaqu baynahum shaydaanku dhexdooda ayuu markaa isku shuqshuqaynayaa oo isku dirayaa oo laabtooda wax isu gelinaya marka wax caawinaya taas waa inaan la samayn ee layska jiraa sheekhu wuxuu ku gaabsaday wa adilat lkitaabi wasunnati fi hada mutakasira wax ka midana waa tusaalaynay wax ka midana waa tusaalayn waxaynu garan karnaa nebi muuse iyo nebi haaruun ilaahay wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakkaru aw yakhshaa fircawn oo caduwullaahi ah cadowgii ilaahay ah cadowgii nebiyada ilaahay ah cadowgii mu'miniinta ah ayuu haddana allah wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaan hadal debicsan faquulaa lahu qawlan layina ya sidaasi waa sida qaacidadu tahay haaliban waa caynkaas laakiin min hayr ilghaalib xaajadu wakhtiyada qaar bay keensanaysaa in lagu adkeeyo oo maslaxadu ku jirtaa adayga ya markaynu ka hadlayno dhimrinta iyo dabcintana xagga odhahda iyo xagga ficilkuba waa soo gelayaan waana xukum caamo yacni marka caalimka iyo mucallimka iyo taalibu cilmiga iyo marka waxaa yani muslimka kaleba waa looga baahan yahay dabcintaas maaha arrin taalibu cilmiga ku gaara maaha waa adab yani markaa caam ah laakiin cidda cilmiga xambaarsan si gaara laga rabaa si gaara ayaa looga rabaa marka liinkii iyo rifqigii mar wuxuu noqonayaa xagga odhaahda marna wuxuu noqonayaa xagga ficilka laakiin shiikhu xagga odhaahda ayuu markii hore sheegay oo markaa tilmaamay laakiin xagga ficilka laftiisa waa soo geliyey waayahay wakhtiyada qaarkood baa waxaa markaa ku munaasib noqonaysaa adayg markaa in lagu sameeyo fii oo raahdii la adkeeyo ama ficil adag in lagula dhaqmo awqaadda qaar bay keensanaysaa oo waxyaalaha xuduudda marka la ogaayo dee waxa weeye in la yidhaahdo waa la debcinaya ma suuragal ahee xadka waa in sidiisa loola yimaadaa azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illah yacani yaana idiin qaban baa la yidhi wax dabaci yaanu iyo turis iyo naxariisa uga naxariisanaysaan yani xukunka ilaahay iyo xadka ilaahay sida uu yahay waa inaa ugu siduu yahay waa inaa ugu fulisaan gaalada waxaa laynoo sheegay in lagu adadkaado yaa ayuha alnabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlub calayhim waxay yidhahaan culammadu labada maqaam baa kala duwan oo maqaamu dacwo marka la joogo waxaa lagu camalfalayaa faquulaa lahu qawla layina waa maqaamu dacwa yaqtadi liin debcin bay keensanaysaa maqaamu lqitaalna waxay keensanaysaa khilda iyo shidda muxamadun rasuulu allah waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaau baynahum gaaladii inay ku adadkaadaan baa laynoo sheegay ya waa maqaamu lqitaal aayaddana maxaa lagu yidhi waqlub calayhim ku adkow sida nebiga lagula khitaabaa dadkana looga rabaa mu'miniinta kalena looga rabaa wamaa bihi qad khutiba anabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu oo shayga nebiga lagula khitaabo calayhi salaatu wasalaam yacni mu'miniintuna waa la wadaagayaan haddii markaa daliil nebiga ku khaas yeelaya oo mukhaatabada ka ziyaada aan la helin mu'miniintu waa la wadaagayaan oo wuxuu noqonayaa caamun min xaysu almacnaa laa min xaysu allafdu xagga lafdiga kama caam aha oo nebigaa lagula khitaabay khusuuskiisa laakiin waa caamun min xaysu almacnaa xagga macnaha ayuu caam ka yahay xagga macnaha ayuu caam ka yahay waayo allah wuxu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa ku sugnaatay ku dayasho wanaagsan nebigu calayhi ayuu fii bacdi alaxyaan oo xaajadu keensatay uu ku adkayn jiray hadalka maalan nin buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bi'sa khatiibu alqawmi anta waa cibaaro aday ku jiro ya markaa tan noocaasi waxay noqonaysaa awqaaddii mustasnayaadka ahayd bay soo gelaysaa mid qole u khudbadeeya adaa ugu xun bi'sa khatiibu afataanun anta ya mucaad ummuka amaradka bi haada anigtaha axaadiistaa iyo kuwa la midkaa waxaa laga qaadanayaa yani nowcan maa in dadka qaarkood fii bacdi alaxyaan inuu markaa ku adkaynaayey oo xaajadu ay keensatay laakiin qaacidada iyo khaalibku wuxuu ahaa sida uu sheekhu inoo sheegay fawadcu nada fii mawdici sayfi mudirun ka wadci sayfi fii mawdici nada qodobka afariyo waa in loo fiirsado oo ruuxii markaa waxa weeye maskaxdii inuu kaga shaqaysiiyo fikero u fiirsado wuxuu odhanaayo attaxallii bita'ammul waa inuu isku qurxiyaa fiirsi uu wax u fiirsanayo hadalkuu doonaayo inuu markaa sheego wuxuu u fiirsanayaa maslaxa ma ku jirtaa mise kuma jirto ma bannaan tahay mise ma bannaana faa'iidadeed iyo caa'idadeedu maxay tahay maa faa'idatuhu caa'idatuhu fa inna man ta'ammala adrak waayo ku kastoo u fiirsadaa adraka waa haleelayaa oo waa gaadhayaa wa qiila waxaa yidhi ta'ammal tudrik u fiirso waad haleelaysaa waad gaadhaysaa haddaad u fiirsateen tudrik waxa weeye waa jawaabu alab wa calayhi marka saa lagu socdo fata'ammal cinda takallum u fiirso markaad hadlayso agteeda bimaada tatakalam maxaad ku hadlaysaa wamaa hiya caa'idatu faa'idada kaaga soo noqonaysa maxay tahay caa'idadu waa maxay waa nafciga iyo faaidada uga soo laabmaya qofka uga soo noqonaya waxa uu yidhi wataxaraz fi alcibaarati waaladaa wataxaraz yani ilaali fi lcibaarati yani markaa odhaahda iyo waladaa'i gudashada hadalka aad gudanayso ilaaliyo wax marka waxay xumaani ku jirto aad marka uga ixtiraaza uga ilaalin ya duuna tacannutin aw taxadluq adaan markaa waxa weeye tacannut aan la imanayn oo waxba aan isku kallifaynin yacni mashaqo iyo canat iyo dhib aan isku kallifayn aw taxadluq ama xariif xariif aan iska yeelyeelayn yani sidaa waxa weeye markaa mid xariifoo kale aan iska dhigdhigayn dadka qaarkood iyagoo doonaaya dee inay markaa waxa weeye muujiyaan idhaaru cadalaat ya kaannahu yani waxa weeyaan uu dee aqoontiisa bandhigaayo sida ninkii xooggiisa marka muujinayay muruqyadiisa taasoo kale marka waxa weya sidiisa yani iyagoo marka doonaya inay sameeyaan ba waxa laga yaabaa tacaabirta inuu isticmaalo erayada hariibka ah oo fasaaxa iska doondoon uu marka fasaaxadii iyo balaaqadii iyo aad isaga doondoonaayo ayaa takalluf uu la imanayaa hadalka qurxintiisa iyo tanmiiqiisa aad ugu dadaalayo si loo yidhaahdo waxa weeye marka waxa waa adiib ama waa baliiqun fi kalaami ya ama waxa weeye waa caliim bilcarabiya wataxaraz yacni ilaaliyo ku dadaal fii cibaarati odhaahda waaladaa iyo gudashada hadalka aad gudanayso duuna tacanutin aadaan markaa isku kalifayn mashaqo iyo dhibaato yani si saliiqaad si aad awoodi karto u hadal xarifxarifna aan iska yeeli aw taxadluqin aw duuna taxadluq xarifxarifna aan iska yeelyeelin wuxuu odhanayaa ibnu cuaymiin eh, kitaabka awaa'ilkiisa ahayd baan filayaa yani kitaabka waxa weeye tacaabiir adabi oo badan buu ku isticmaalayaa oo markaa baliiq ah eh, waxaana markaa loo baahan karaa naxw haada yani marka ashyaada qaarkood qaamuuska iyo meelaha in laga eego waxaan se u malaynayaa buu idhi mawduucushaayintan baan u jeedaa inaynay shiikha markaa waxa weeye eh, takalluf inaynay ka ahayn baan u malaynayaa buu idhi yani hadalkiisa caadiga ah dabiic ahaan inuu ugu hadlaayey oo dabeedna marka waxa weye aqoonta carabiyada markaa waxa weeye dee u yeeshay iyo adabka yacni marka waxa weeye inay markaa taasi saamaysay marka isagoo aan takalluf ayna ka ahayn inuu sidanun hadalkiisu ahaa u malinaya yani takalluf hadday qofka uga dhacayso fasaaxayska doondoon marka waxa weeye uu u hagaajinaayo yani waxa weeye si uu fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo bayaankiisa u muujiyo waxay noqonaysaa shay madmuum ah duuna tacanutin aw taxadluq wata'amal cinda almudaakarati kayfa takhtaaru alqaaliba almunaasiba u fiirso markaad hadalka wax niqaashayso oo wax isla sheeg sheegaysaan kayfa takhtaaru sidee baad u dooranaysaa alqaaliba almunaasiba yacni markaa hadalka markaa munaasibka ah qaalibka asarhaan waxa la yhaha sarta wax lagu qiyaasaa la yidhahdaa ya waxaa la yidhaha alalfaadu qawaalib almacaani alalfaadu qawaalib almacaani erayadu waa sarihii marka waxa macnayaasha sartu waxa weeye kabooluhu marka la yidhaha kab itol saraa jirta marka uu haysto wax ku qiyaaso oo uu markaa halkan kala soo baxayo oo sidii kab oo kale u go'an oo dabeed marka cagtii ku qiyaasayo dabeedna taasu hadhow ku sarjaranaya taasaa waxa la yidhaha qaalib baa la yidhahdaa ama qaalab marka alalfaadu qawaalibu lmacaani erayadu waa macnayaasha sartoodii oo macnayaashii waxay ku sar go'an yihiin erayadii ya dadka qaarkood waxay doonaan intay ku hadlaan ayay waxay yidhahdeen may muraadkaygu saa ma muraadkaygu waa sana sidana ya de waa inuu iska hubsadaa marka hore ya waxaa la yidhahdaa almuraadu laa yadfacu liiraad qaacidahaan culammadu waxay yidhahdaan shayga muraadka ahee qofku u rabaa waxa lagu soo aroorinaayo ma daafacayo war sidaa uma jeeday sidaana u jeedo kifaaye maaha almuraadu laa yadfacu liiraad ya waxa laguu soo aroorinayo war cibaaradaadu saasay ku tusinaysaa dee haddii cibaaradaadii ay noqoto markaa inay saa ku tusinayso muraadkaygu aniga ma ahayn dee wakhtiyada qaar ba inay ku anfacay waayo qofka waxaa dadka lagula dhaqmayaa dawaahirta hadalkooda ha haddii cibaaradu marka ay tahay waxa weeye mujmala oo mid ayna daahir ku ahayn muraadkii qofka waxa weeye dee siduu ku fasira waa la aqbalaya laakiin cibaaro markaa daahirkeedu munkar ay tahay hadduu ku hadlo daahirkeedu munkar ay tahay dabeedna markaa uu yidhaahdo munkarka ugama jeedo ya dee calaa xasabi daahir baa lagula dhaqmaya ina annaasa kaanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuuli illahi sala allahu alay slam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wainama nu'aakhidukum alaana bima dahara lana min acmaalikum cumar bnu khataab waa ka odhanaya dadka waagii hore marka waxiiba wax loogu qaban jiray laakiin hadda marka waxa wax igu go'ay waxaan wax idinku qabanaynaa wixii markaa nooga kiin muuqda faman ahara lana khayran aminah waqarabna waman ahara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana kii waxa weeye markaa noo muujista khayr waa nabadgelinaynaa waana soo dhowaynaynaa kii markaa waxaan khayr ahayn noo muujistana ma nabadgelinayno mana soo dhowaynayno haba yidhaahdo marka waxa weyn qaala ina sariiratahu xasana imaamulbukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey can cumara bni lkhaaabi mawquufan calayh saxaabadu siaa ugu khudbadaya saxaabaduna kuma inkirin waayahay culammadu waxay yidhahdeen dadka in markaa daahirka hadalkooda loo qabanaayo lagula dhaqmaayo waa qaacida qaciya sida imaamu shaatibi oo ku sheegay kitaabkiisa almuwaafaqaat waa qaacida qaciya fi shariica culammaduna ijmaacyay ku soo rareen oo culamo badan oo mutacadida ay soo rareen ijmaaca oo ka mid yahay alimaam alqurtubi markaysaga fii tafsiiri ou ka mid yahay xafid ibnu xajar ou ka mid yahay marka khayruhu min ahli ilcilmi ibnu cabdilbar inuu ahaa baan filaya waa yahay ijmaacyaa la soo raray in dadka markaa daahirka lagula dhaqmaayo daahirkooda loo qabanaayo hadalka waxa ay ku hadleen daahirkiis wuxuu yidhi kayfa takhtaaru alqaaliba almunaasiba lilmacna almuraad sidaad markaa u dooranaysaa alqaaliba sarta almunaasiba u waxaa loo jeedaa lafdiga iyo odhaahda ila alalfaadu qawaalibu lmacaani waa inaga nidhi qaacidadaa naqlinay qaacida culammada ay yidhahdeen lilmacna almuraad macnaha loo jeedo sarta u munaasibkaa bimacnaa lafdiga iyo odhaahda u munaasibkaa sidee baad u dooranaysaa wata'ammal cinda su'aali saa'ili kayfa tatafahamu asu'aala calaa wajhi u fiirso marka waxa weeye ruuxa saa'ilku uu wax ku weydiinaayo kayfa tatafahamu saad u fahmaysaa asuaala su'aasha saad u fahmaysaa calaa wajhi wejiga marka ay lahayd saad ugu fahmaysa xataa laa yaxtamila macnayayn si aanu u aqbalin laba macnoo kala duwan wahaakada walamru haakada arrinku saasoo kale weeye sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximah ullah inuu waxa weeye hadallada markaa in loo fiirsado macnahooda oo waxa uu odhanaayo waa inuu ruuxu ka fekeraa yacni tafakar qabla an tantiqa bihi ka faker intaanad odhan ka hor alimaamu nawowi waxau yidhaahdaa hadalka marka uu ruuxu doonaayo inuu hadlo waa inuu hadalkan ka fekeraa ma isaga ayaa markaa maslaxo badan inaad ku hadasho mise inaad iska dayso hadday u caddaato inuu markaa inuu yidhaahdaa ka maslaxo badan tahay inuu ka tagaa waa inuu yidhaahdaa markaa hadduu ogaado in mafsadadiisa iyo madaradiisu maslaxadiisa ka badan tahayna waa inuu iska daayaa hadduu ka shakiyo ma maslaxadiisaa badan mise ma badna hadduu ka shakiyana in maslaxadiisu badan tahay iyo in kale hadduu ka shakiyana waa inuu iska daayaa fa ina salaamata laa yacdiluha shay waayo nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro ya hadalkiina hadduu ruuxu ku hadlo dee ma soo qaban karo albalaa'u muukalun bilmantiq baa la yidhay sida abubakar laga soo wariyey yacani dhibaatada iyo belada waxaa markaa loo xil saaray odhaahda balaayaba labadaa bishmood bay saaran tahay hadalku intuu uurkaaga ku jiru ammaanadaada yahay hadduu kaa soo baxo dee wax saytara a ah kuma lihin waxaa laga yaabaa dee dhib inuu sababaa dhici karta inteeba inta hadal la yidhi la isku cilkaambiyey inteeba inta hadal la yidhi mafsado iyo dhibaata ka dhalatay ama xiqdiyo urxuma ka dhalatay ama waxa weeye markaa fitno iyo dagaal ka dhashay ya waxaaba dhici karta qofku kelmaduu yidhi dee inuu u dhintaa dhici karta kelmaduu yidhi carabki waxa weeye waa shanigiisu waa weyn mar wuxuu adeegsan karaa qofku waxa weeye wax la yidhahdo waxa ugu fadliga badan inuu ku yidhaahdo afdalu ma qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir marna wuxuu ku odhan karaa wax la yidhaahdo waxa ugu xun walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim marka waxa weye kelmadduu ku gaaloobi karaa ina arajula la yatakalamu bilkalimati laa yulqi laha baalan wa inahu layahwi biha fi nnaari sabciina khariifa sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay saas aawadeed maadaama markaa hadalkii markaa mid walba ay ka suuragal tahay wax wanaaga iyo wax xun mid walba inuu u dhici karo waa in markaa aad laysaga hubsadaa maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid waa inuu eegaa faa'iidada uga soo noqonaysa maxay tahay waa in marka waxaa weeye fasaaxa iska doondoon iyo aweynan u hadlin ya fasaaxadooda muujiyo idhaaru cadalaat kaannahu leeyahay markaa kii xoogga markaa muujinayey waan xoog badnahay saasoo kaleu shabbahaya ka fasaaxa iska doondoon u hadlaya saas aawadeed baa nusuusta ay ku soo la dhaleecaynayo yani waxa weye alsarsaaruun iyo almutafayhiquun iyo almutashadiquun yani marka iyagoo la dhaleecaynayo axaadiista ay ku soo nebiga sala allahu alay wasalam waa garanaysaan marka u fiirso marka waxa weeye aad hadlayso erayga munaasibka macnaha u ah ee aad ku hadlayso ya taas waa inaad eegtaa oo markaa waxa weeye aad ka fikirtaa haddii lagula hadlana waa in hadalkii si quman aad u fahantaa weliba haddii jawaab lagaa doonaayo markaa dee mas'alada sharciga lagu weydiiyey dee haddaan u fiirsanoo wixii lagu weydiiyey waxaan ahayn baa dhici karta inaad ka jawaabto ya waxay sheegaan sheekh yacni markaa xoogaa khafladu ku badnayd mas'ala la weydiiya mid kale u qaadan jiray markaas oanti masalada laba qowl baa laga yidhi san iyo sidan caynkan iyo caynkan masaladu ka jawaabayaana tan la weydiiyeba maaha waa tu kale <laughs> ya tu kale ayuu ka jawaabaya marka si aan taasi u dhicin waa inaad markaa iska hubsataa waxaad ka jawaabayso yani markaa jawaab mutaabiqa si aad ugu jawaabto waa inaad su'aasha wejigeeda u fahantaa haddii ishkaal kaa galo ku celi waxaad tahay acidi su'aal yani marka waxa weeye sii weydiiyo istifsaal ku samee ya istifsaalulmufti wax la yidhahdaa jira inuu muftigu masalada tafsiil kala weydiiyo ma saasaa mise waa sidaa ah? yani waxa weye waa inuu kala weydiiyaa marka waxa weeye si wejigay leedahay u waafaqo hadalkii hadduu markaa laba weji aqbali karo wejiga uu jeedo qofka su'aasha wataa waa inuu markaa gaadhaa oo weydiiyaa saas aawadeed sheekh ibnu baaz wakhayruhu min ahli ilcilmi waa ku celin jireen mas'alada markay yani wax ka mida ay u caddaan weydo ama wax ka mida hadalka ay dhaafaan acid acid ya waa ku celin jireen waa ku celin jireen culamada kalena saasay ahaayeen waa si wajiga ay leedahay hadalka loo fahmo xataa tafsiil baa la kala weydiinaya ma saasaa mise waa sidaas yani xadiiskii markaa nadara rajul an yanxara iblan bibuwaana nabiga sal allahu aleyh wasalam waxaa loo sheegay nin ku nadray inuu meesha buwaalo liha geel ku qalo nebigu wuxuu sameeyey istibsaal hal kaana fiiha wasanun min awsaan iljaahiliyati yucbad qaaluu la qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu la qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyat illahi wala fima laa yamliku bnu aadam marka istibsaalu mufti baa ku sugan sida fawaa'idda kitaabu tawxiid masaa'isha ku suganba xadiiska in laga istimbaadaya ay ugu sugan tahay waayahay qad yudriku almuta'ani bacda xaajatihi waqad yakunu maca almustacjili zalalu warubama faata qawman bacdu amrihim min alta'ani wa kana alxasmu low cajiluu waxaa dhici karta markaysagaa ka deganaanshaha samaynayaa inuu haleelo dantiisa wax ka mida hmm. bacda xaajatihi qaar baa yidhi bacdi waxaa loo jeedaa bimacnaa kulli laakiin daahir maaha waqad yakuunu maca almustacjili zalalu waxaa dhici karta kii degdegaayey simbirrixadu markaa inay la jirkiisa ahaato oo uu simbirrixdo oo isagu dantiisi aanu gaadhin ya ata'anii min allah walcajalatu min ashaytaan kama warada fi alxadiid wa rubbama faata qawman bacdu amrihim bacdu waa faacilkii waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inuu ka tago umuurahooda wax ka mida ay ah seegaan min ata'ani yani deganaansho daraaddeed inay u seegaan baa dhici karta wakhtiyada qaarkood wa kaana alxasmu low cajiluu casmiguna markaa xasmiguna wuxuu ahaa iyo go'aanka fiicani yani inay degdegaan ba markaa ahay yani wuxuu tilmaamayaa fii bacdi alaxyaan baa tacajulku markaa fiican yahay haddii laha cadow baa idinku soo socdo oo markaysaa ta'ani in lala yimaado oo la bal aan hubsanno inuu markaa cadowgu yimaado marka aan hubsanno dee kuma jirto in hore loo diyaargaroobo ya ayay ku jirtaa waxa weeye wanaaggu ku jiraa yani mawdicaasoo kale taani kuma habboona marka la yidhaahdo waxaynu bal waa baxnaanaynaa waa eegaynaa ixtiyaatan waa in markaysaaan yani loo diyaargaroobaa si waxaweeye waxa la qadara aswa lixtimaalaat marka la fakaraayo caqligu wuxuu keensanayaa aswa lixtimaalaat in la qadaro ya marka waxa weeye haddaad diyaargarowdo oo aad ka artatamaysato oo difaacii marka waxa weeye aad markaa gasho hadhow haddii waxba iman waayaan dee waxba kaama bi'in laakiin haddii aad marka waxaweye tidhahdo way iska yara baxraanaynaa waa iska joogaynaa oo diyaargarowgii aan lala iman ixtiyaatan waxaa markaa ka iman karta hadhow dee jab ka iman karaa iyo iscilkaambi ayaa ka iman kara waa yahay shan iyo toban ahabaat watasabut in la sugnaado iyo in waxa weeye markaa wax la hubsado taxalla biahabaati watasabut waxaad isku qurxisaa waa amar taxalla yataxalla lam yataxalla taxalla isku qurxi biahabaati sugnaanshaha aad sugnaato iyo watahabuti hubsadka aad wax hubsanayso labadaba isku qurxiya laa siyamaa fi lmulimmaati waalmuhimmaat waxa iyadu wax la midii aanu jirin oo ka sii xag jira fi lmulimmaati masaa'ibta soo darrinaysa annaasilatu shadiida shayga marka waxaa musiibadae cusub ee soo darrinaysa iyo waalmuhimmaati yacni masaa'ibka waxami gelinaya culamada qaar waxay ku fasireen almuhimaat in loo jeedo ashadaa'id almuxriqaat dhibaatooyinka wax gubaya yani markaa ayay ka tilmaameen calaa haada marka lagu socdo waxay noqonaysaa labadoo masaa'ibta inay ku saabsan yihiin midna waa masaa'ib cusub oo soo darinaya waa mulimaadka midna muhimaadku waxa weeye waa shadaa'idda waaweyn ee markaa wax gubaysa ama markaa waxa weeye adaaba shaxmahu iyo waa loo isticmaalaa kama fi lqaamuus wa minhu asabru waathabaatu fi talaqi waxaana ka mid ah adabkaa wanaagsan alsabru sabirkiiyo wathabaatu sugnaanshaha lagu sugnaado fi talaqi yacnii la kulanka cilmiga cid lagala kulmayo laga qaadanayo cilmiga laftiisii waa in lagu sugnaadaa ya oo dalabkii lagu sugnaadaa oo xataa shiikhii cilmiga yani qaadashada laga qaadanayo lagu sugnaadaa wa dayu saacaati fi alabi cala alashyaakh iyo saacadaha in la duubo fi alabi doonista cilmiga la doonaayo lagu duubo saacadaha cala alashyaakhi yani mashaayikhda marka waxaan cilmiga laga doonaayo bimacnaa saacado badan dalabkii cilmiga lagala kulmaayey mashaayikhda in marka waxa weeye lagu jaro oo lagu gooyo kaannahu saacaddu markay tagto in la duubay saacaddaas waayo camalka wixii lagu guda sameeyey way la tagtay kaannahu in lagu dhex duubay fa inna man sabata nabat waayo kii sugnaadaa waa soo baxaa ya yani waxaa ku jira nooc jinaasaa ku jira jinaas naaqisa man sabata nabat ya yacni sabata iyo nabata min saddex xaraf bay ka kooban yihiin labay wadaagaan ya nuunka iyo sa'dana waa ku kala duwan yihin marka nooc jinaasoo naaqisaa ku sugan man sabata kii sugnaado talaqiga iyo qaadashada uu cilmiga qaadanayo ku sugnaadaa nabata waa soo baxa mafhuumka mafhuum shardiga maxaa laga qaadanaya waman lam yasbut lam yambut ya kaan sugnaanni ma soo baxo kaan sugnaanni ma soo baxo cilmigii waxa weeye sabaat iyo sabir buu u baahan yahay haddii qofku markaa waxa weeye aanu sabaat marka lahayn dee cilmigii maqaam ka gaari maayo asalka cilmiga in lagu sugnaado dalabkiisa waa nooc marba shiikha cilmiga laga qaadanayo ruuxu door biday inuu ku sugnaado ilaa uu si fiican uga faa'iidaystana isaguna waxa weeye waa nooc kaleoo ka khaasan marna dalabkii guud buu ku sugnaanaya marna talaqiga khaaskee uu sheikh fanni kala kulmaayuu ku sugnaanaya ilaa uu darajo fiican ka gaado ya hadduu laakiin noqdo marka waxa weye mid gedgadoon badan ya ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya hadduu marka waxa weeye ruuxi marka aanu yani mashaayikhda qaadashadu cilmiga ka qaadanayo haddaanu ku sugnaan dee wuxuu noqonaya dawaaq fakun haabitan binisbati lilkutub alatii taqra' aw turaajic ku sugnow kolba markaa kutubta aad marka akhrinayso ama raajacayso ha boodboodin maalinba kitaab ha isku taarin ya maalin walba kitaab cusub ha isku taarin kii hore addaan markaa dhammayn ama meel ka gaadhin mid kale ha bilaabin intaad kii hore ka tagto ya waa inaad noqotaa haabitan binisbati lilkutubi alatii taqra'u aw turaajic wa binisbati lishuyuukhi aladiina tatalaqaa canhum mid suganna waa inaad noqotaa nisbada culammada aad cilmiga ka qaadanayso iyo mashaayikhda aad ka qaadanayso walaa takun dawaaqan kula usbuucin cinda shaykh ha noqon mid dhadhamin badanoo yani wiiggii walba shiikh la jooga wiiggaa shiikhaasuu la joogay ka teg haddana marka wiigga kale shiikh kalula joogaa wiigga kale shiikh kaluu la joogaa yacni shiikhu ku sugnaanayo oo wax ka qaadanayo isleeyahay borta inta uu hayo fannigaa si fiican uga faa'iidayso ya ma jiro wuxuu noqonayaa dawaaqan kula usbuuc cinda shaykh wa kula shahrin cinda shaykh iyo bil kasta inuu sheikh la joogo ya bal qarir awalan man satatalaqaa cindahu alcilm marka hore waxaad taqriirisaa cidda u ansabka cilmiga inaad kala kulantaa waayo cidda ugu aqoonta roon ya aad ugu doorbidayso aqoon ahaan iyo cilmin ahaan iyo diin ahaan iyo ammaane ahaan waa inay markaa noqotaa kadibna waa inaad ku sugnaataa kadibna waa inaad ku sugnaataa uma idaa qarabta dalika fabut markaad taa taqriiriso aad tidhaahdo alla sheikha ugu ansabsan cilmiga inaad ka qaadato beledkan ya waxa weeye waa waa inaad ku sugnaataa walaa tajcal kula shahrin aw kula usbuucin laka shaykhan wiil kasta iyo bil kastaba mid shiikh cusubi kuu sugan yahay ha ka yeelin fari haddaba uma dhexeeyo xagga faniyada inaad markaysaa shiikhba aad fani ka qaadato soo shiikhba sheegaayo haddaad tidhahdo markaa waxa fiqiga sheekh hebel baan ka qaadanayaa ku sugnaaw fiqiga inaad ka qaadato sheikhaas haddaad tidhahdo naxwahana sheekh hebel baan ka qaadanaya ku sugnaaw isagana naxwaha inaad ka qaadato laazim ma aha markaysaa fununtoo dhan inaad tidhahdo ilaaba ilaa hebel baan ka wada qaadanaya yani waa kala duwanaan kartaa haddaad tidhahdo caqiidada sheikh hebel baan ka qaadanaya ku sugnow wahaa kada almuhimu an tastamira laa an tatadawaqa u fiirsa muhimmaddu waxay tahay shayga muhimka ahi inaad ku sugnaatee inaad mar walba dhadhammo ku jirto ma aha wa takuuna karajuli lmitlaaqi kulama tazawaja imra'atan wajalasa cindaha sabcata ayaamin allaqaha wadahaba yatlubu ukhra fayabqa tuula dahrihi lam yatamatac bizawjatin walam yaxsul lahu wlaadun fi lkhaalib miaal ajiib buu sheikhu keenay wuxuu yidhi yani muhimmaddu waxay tahay sida muhimkaahi inaad istimraar la timaaddo aad daa'imto oo joogtayso laakiin mar walba inaad dhadhamo ku jirto iyo acaamin ma aha oo aad shabbahdo markaysa waa ninkii markaa furitaanka badnaayoo kale ninbaa milaaqoo furitaan badanoo marba intuu gabadh guursado markaysaga degdeg u furaayo daedna mid kaloo haddana guursadaa midna kuma sugnaado dee marka waxa weye hadduu markaa mar walba uu marka waxa weeye shiikhii hore intuu ka tago haddana shiikh kale marka waxaaan yani u tegayo oo markuu ayaama la joogo ama mudayir la joogo haddana shiikh kale u tegayo ka tegayo yacni xaggaasuu shabah ku leeyahay yacni xagga marka intifaaciisu inaanu dhammaystirmayn yani marka laga eegaayo ayuu tilmaamaya marka waxaa loo baahan yahay sabaat in lala yimaado tasabutna waa loo baahan yahay man sabata nabat kole mawduuca saddex masale ayuu kulmiyey abu xaniifa wuxuu yidhi sabatu cinda xamaad ibni abi sulaymaana fanabattu shiikhaygii xamaad ibnu abi sulaymaan loodhan jiray uu fiqiga ka qaatay baan ku sugnaaday buu idhi dabeedna waan soo baxay buuhi sida nabaadkao kalean u soo baxay buuhi an cilmigii baan ku soo baxay ya yani subuutkaasaa ii sababtay buuhi sababtu cinda xamaad ibni abi sulaymaana fanabattu ya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk